dersiyada hore wax ishkaal ah dersiyada ku saabsan de gaalada xisaabta waa lagu dheeraynayaa kolley waa xisaabtoodu shadiid weeyey laakiin allah qaadir wuxuu ku ahaa dee inuu laxdad dhab khalaa'iqdao dhan ku xisaabo qaadir buu ku ahaa marka dadka qaarkoodna waxaa la xisaabayaa xisaab fudud fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiiraa waxaa laga fahmayaa yacni markaa xisaabta ee dadka kale kitaabkooda laga siinaayo bidixda inay xisaabtooda casiirto adag tahay xisaabtu inay shadiid tahay ama adag tahay yacni markaa nisbada gaaladana waa soo aruurtay marka yacni inuu ilaahay awoodaayo inuu markaa khalaa'iqdo dhan saacad ku xisaabo waa arrin waaqicoo jiro weeye oo xaq ah in xisaabta loo fudaydinayo mu'miniintana waa arrin jira weeye xisaabta in gaalada lagu adkaynayo aad loo tafniidayaana waa jirtaa yacni ilaahayna yacni cidina cid ka mashquulin mayso oo xisaabta qaarkood uu xisaabayaa kuwa kale kama mashquulinayo aayaddan suuratulfurqaanna culammadu waxay ka daliishadaan khayrun mustaqaran wa axsanu maqiila in waqtu lkhayluula yacni markaa waxa weeye markaa ahlu jannuhu ay jannada ku dhammaanayaan waana soo aroortay haddana waxa weeye inay kala horraynayaan oo fuqaradu eh, akhniyada ay ka horraynayaan oo jannada ka horraan gelayaan yacni qadar markaa badan yacni shan boqoloo sano miyuu aha marka calaa kulli xaal waxyaalahaas isma caaridayaan dhammaan waa la kulminayaa adiladana waa la jamciyaa shay akhar oo ku saabsan duruustaynu soo marray haye ha ha waa garta waa garta su-aashu waxay ku saabsan tahay nebi yaxye waata ilaahay yidhi wa musadiqan ana allaha yubashiruka biyaxya musadiqa bikalimati min allahi wasayida waxasuura wanabiya min asaalixiin marka musadiqan bikalimati min allah waxaa loo jeedaa ciisa bnu maryam inuu rumaynaayo ciise bnu maryamna saa'ilku wuxuu leeyahay waa ka dembeeyey yaxye maadaamuu ka dembeeyey yacni sidee buu u rumaynaya waxaa la odhanayaa ha ka dambeeyey laakiin waa isi soo gaadheen maadaama soo gaadheen yacni markaa nebiyada qaarkoodba qaarka kale waa rumaynayaan oo dhammaan nebiyada ilaahay in la wada rumeeya waa waajib sida marka waxaa weeye ummadda ay ugu waajib tahay ayaa nebiyadana ay ugu waajib tahay an yusadiqa bacduhum bacdaa tajanuskamaynaa warramine waa garta waa garta su-aashu waxay ku saabsan tahay mas'ale la yidhaahdo atajanus bijinsiyati dowlatin kaafira in la qaato jinsiyad dowlad gaala a ah la qaato oo qofku aanu asal u ahayn ee jinsiyadda yacni markaa loo siinaayo yacni si kale loogu tabarrucaayo tajanuska laqaado ah, jinsiyad laga yeelanayo dowlad gaalo ah waxaa kala duwan qofku dowladda marka hore inuu u dhashay oo dadka markaa dhaladka ah ee waddanka ka mid yahay qofka qof walba waxaa lagu siiyaa jinsiyadda iyadoo wax shuruuda aan loo dhigin taa tajanus lama yidhaahdo ninka maraykanka ee maraykan u dhashay jinsiyadda shuruud kagama xidhna hadduu markaa u dhashay waxa weeye ingiriis jinsiyaddu shuruud kagama xidhna hadduu sweden u dhashay jinsiyaddu shuruud kagama xidhna laakiin soo galeeti hadduu yahay waddankaa degay oo waddan kale ka yimi tajannus baa la yidhaahdaa waa jinsiyad iska yeelyeel jinsiyaddii waddankuu doonayaa inuu qaato iska yeelyeelo kaa bishuruud baa lagu siiyaa layskama siiyo shuruudda waxaa ka mid a laga qaadaayo inuu qaynuunka waddanka daacadu yahay ayaa ka mid a qaynuunka waddankana waxaa ka mid a kufriyaad iyo gaalnimo waddannada gaalada ah, qaynuunadooda waxaa ka mida ah iyo dasaatiirtooda ku taalla kufriyaad iyo gaalnima ku taalla marka qaynuunka waddankan daacad u ahay boqoraddan daacad u ahay caynkan baan daacad u ahay marka laga qaadayo muwaafaqada noocaasa dimnigeeda waxaa ku jirta muwaafaqa lilkufri gaalnimo la waafaqaayo kala fahan qofka waddanka asaaratan ugu dhashay iyo qofka markaa jinsiyadda tajanus samaynaya oo waddanna asal aan u ahayn oo u dhalan oo waddan kale ka yimi jinsiyadiisa doonaya inuu qaato saas aawadeed ba ahlucilmiga qaarkood ay yidhahdeen qofku waa ku gaaloobaya muwaafaqada noocaasee markaysaa uu waafaqayo ee shuruudaha lagaga qaadayo ee uu leeyahay daacad baan u ahay wuxuu leeyahay daacad baan u ahay waxaa ka mid a ah, yacni markaa distoorkii oo gaalnimo koobsanaya qof waliba diintuu doonuu qaadan karaa yacni xorri wuxuu xor yahay markaysa markaa waxaan yacni diintiisa diintuu doona ayuu qaadan karaa yacni qaynuunka waddanka inaad ixtiraamto inaad boqoradda daacad u tahay yacni marka waxyaalaha noocaasoo dhan bay koobsanaysaa marka ashyaada noocaasina waxa weeye waa ashyaa khatara weeye waxaa jirta risaala qayima mufiida uu qoray sheekh ka mid ah culammadii yacni marka a'immada iyo khutabada ka ahaa maslu xaraamka ka ahaan jiray weliba ku jiray hay-atu kibaar alculamaana ku jiray culammadii markaysa markaa hay-atu kibaar alculamaa loo doortayna ka mid ahaan jiray laakiin wakhti hore dhintay waxa uu allifay risaala qayima mufiida oo ku saabsan mawduuca oo la yidhaahdo altajanusu bijinsiyati dowlatin hayri muslima oo uuna soo naqlinayo yacni markaa adilada iyo fataawooyin badanoo culammadu leeyahay yacni ma aha kuma kaaftoomayo keliya culammada markaysa markaa khaliijka ama culammada sacuudiga ee xataa culammada markaysa markaa waxaa yacni masar culammada marka waxaa weeye markaa yacni makhaaribada yacni culamo fara badan oo markaa beledo kala duwana ayuu soo naqlinayaa fataawahoodii oo ay markaysa markaa qaarkood ay tilmaamayaan tajannuska noocaasa in lagu kufrinaayo oo millada laga baxaayo alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray suuratu ali cimraan tafsiirkeedaynu ku soo jiray waxaan yaro baraarujinayaa aayaddan inoogu dambeysay aynu laqbada akhrinay ee tafsiirka jalaaleynkana aynu yani markaa isi saaray wajaacilu aladiina itabacuuka fawqa aladiina kafaruu ila yowmi alqiyaama allah wuxuu sheegay inuu ka yeelaayo kuwa raacay ciisa bnu maryam qaar gaalada ka koreeya inuu ka yeelaayo ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo oo kuwa ciise ka gaaloobay ay hoosayn doonaan ay hoosayn doonaan wa jaacilu aladiina itabacuuka fawqa aladiina kafaruu ila yowmi alqiyaama sheikhuna waa fasiro wuxuu ku fasiray inay markaa lagaga korraynaayo xagga xujada iyo xagga seeftaba ama xagga gacantaba xagga xujada in lagaga korraynayo mar walba waa arrin jiraya laakiin xagga seefta in lagaga koreeyo marmarka qaarkood bay dhici kartaa inay baaqato liasbaab yacni wa xikamin ilaahiya inay baaqataa dhici karta sida nebiguba calayhi salaatu wasalaam uu yidhi laa tasaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yadurhum man khadalahum walaa man khaalafahum xataa yaatiya amrullahi wahum calaa dalik riwaayaadka qaarna ay ku soo aroortay cala alxaqi mansuuratan xadiiska mutawaatirka ah nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay inay ka baxayn oo ka zuulaynay ahaanayso koox ummaddiisa ka midi qaar xaqa ku haaliba oo ku gacan sarreeya daahiriina cala riwaayaadka qaar waxaa ku soo arooray cala alxaqi mansuuratan xaqa in loogu nusraynaayo kama baxayaan oo loogu gargaaraayo culammadu waxay yidhaahdeen halabada iyo nasrigaasi iyo duhuurkaasi wuxuu noqonayaa ima bilxujati waalbayaan wa ima bisayf waasinaan marna wuxuu ku dhacayaa xujada iyo bayaanka iyo deliilka dooda inay ku qaalib noqonayaan oo iyagu markaa waxaweyn ay xujo badinayaan taasi mar walba waa jiraysaa bay culamadu yidhahdeen marna waxay noqonaysaa bisayfi wasinaan minay gacantii awoodda ku gacan sarraynayaan oo ku qaalib noqonayaan seefta iyo warmaha bimacnaa waxaa weeye dagaalka inay markaa laftiisa ay libta iyagu helayaan taasi fii bacdi alaxyaan waa baaqanaysaa waayo waxay ku xidhan tahay yacni sida markaa shareecada loogu qumanaaday ku xidhan tahay nasrigu in tansuru allah yansurkum wa yuhabbit aqdaamakum haddaa allah u gargaartaan allah waa idin gargaaraya wa yuthabbit aqdaamakum gomadihiin iyo addimadiinnana waa sugaya waa sugaya wakhtiyada qaarkood mukhaalafada iyo cisyaanka lala imanaayo ayaa wuxuu sababayaa nooc jaba sida dhacday markaa ghaswatu xunayn iyo ghaswatu uxudba wa yowma xunayni ida acjabatkum kasratukum falam tughni cankum shayan wadaaqat calaykum alardu bima raxubat uma wallaytum mudbiriin yacnii sabab baa keensatay inay maalinta caynkaasa ay markaa gaaladii lib yara helaan ay libaystaan wa kadalika yowmu uxud xataa idaa fashiltum watanaasactum fi lamri wacasaytum min bacdi maa araakum maa tuxibbuun waxaa gaalada laynayseen oo gumaadayseen ilama iyo fashal idinku dhacay iyo tanaasuc iyo cisyaan ya marka ana haada markay yidhaahdeen muuminiintu waata allah ku yidhi qul huwa min cindi anfusikum xagga nafyihinnu ka ahaaday marka inay xagga seefta mararka qaarkood laga libaysan doono laga qaalib noqdaa waxaa keensanaysaa asbaabbaa keensanaysa waatii xadiisulciina uu tilmaamaayey in waqtiyada qaarkood yacni markaa sabab keensata markay muslimiintu la yimaadaan in ilaahay dulli ku sallidaayo إذا tabaayactum bilciinati wa أذناب البقر albaqar بالزرع raditum bizarci wa taraktum aljihaada fii sabiili illah sallata allahu calaykum dullan laa yanzicuhu إلى xataa tarjicuu ilaa diinikum marka atasliid min allah tasliidku xagga allah buu ka ahaaday allah baana nasriga bixiya wama annasru ila min cindi illaah nasrigu wuxuu ka ahaaday min allah marka yuhuuddu waxay ahaan jireen qaar hooseeya oo la dullaysto ama markaa ku hoos nool kiristaan ku hoos nool ama muslimiin ku hoos nool muslimiinta markay ku hoos nool yihiin jizyada iyo gibirka laga qaadi jiray waxay ahaayeen ahlu jizya ya gibirka ayay bixin jireen weligood mulki iyo dowlad may helin fii qabla hada alcasr laga soo bilaabo markii nebi maxamed la soo diray calayhi salaatu wasalaam laga soo gaadho ilaa yowmina haada wax dowlada iyo mulkiya may helin duribat calayhim adillatu aynamaa huqifuu ila bixablin min allahi wa xablin min annaasi wabaa'uu bighadabin min allahi wa duribat calayhim almaskana yacnii marka waxaa allah inoo sheegay xadhiga xagga allah ka ahaaday mooyaane iyo xadhig markaa xagga dadka ka ahaaday mooyaane bimacnaa cahdi iyo wax la mida mooyaane inayna dulligaa ka baxayn dulligaa inayna ka baxayn ee korkooda dulliga laga yeelay saasaa allah inoo sheegay marka waxay ahaan jireen qaar dulligaa ku sugan bay ahaan jireen ilaa bixablin min allahi wa xablin min annaas wa xablin min annaas waxa weeye nasaaradaas yacni gacanta sinaysa u gargaaraysa daafacaysaa ayay noqonayaan marka xadhigga xagga dadka duwalka markaa gaalada ay dhammaan hadday tahay galbeed iyo bariba yacni markaa ilaa maraykan iyo yurub yurubta galbeed iyo hadday tahay yurubta bari ilaa markaysaga ruushka dhammaan waa iska kaashanayeen in markaa dowladdaa la taago markii hore barnaamijyahan qaataan markaysaga dowlatu yacni marka alyahuud inay marka waxa weeye taagaan qolada markaysaa markaa reer yurubka galbeed yacni markii hore taas qorsheheed qaataan oo ha u ballan qaadaan markaysaa muddo konton sano ah inay u taagayaan laakiin markii dambe qolada markaysaa ruushka laftiisa waa la qaateen waayo awalu man ictaraf ciddii ugu horraysa dowladda ictiraaftay dowladda xunee yuhuudda ciddii ugu horraysa ictiraaftay waxay ahayd ruush buu ahaa awalu man ictaraf buu ahaa marka dhammaan waa iska kaashanayeen waana daafacayaan yani waxa weeye mar walbana saasay markaa ula taagan yihiin ilaa markaysa waxaan waxay ku dadaalayeen waxay yidhaahdeen markaa xagga markaa hub ahaan awoodda waa in laga yeelaa qaar markaa waxawaye dhulka maadaama laga tiro badan yahay yacni marka waddannadan carabta ay ku dhex nool yihiin qaar hub ahaan uga koreeya mar walba waa inay faa'iq ka ahaadaan oo hubkoodu hubkooda aanu u dhigmin ilaa ay ka gaadhsiiyeen markii dambe inay u sameeyeen nukl yar ay u sameeyeen oo ay ka mid yihiin dowladaha markaysaga nukliyarka haystaa iyadoo markaysaga carabta aynay ka mid ahayn dowlad markaysaga qura oo nukliyar haysataa ayna jirin si waxa weeye hadday khatar u dareento yacni markaa waddanka markaa dagaalku ka dhexeeyaba madaxyada nukliyarka markaysa markaa magaalooyinkooda ay ula dhacaan oo markaysaa ay ka dhigaan markaysa markaa sida iyagu malaysanayaan dambas ay ka wada dhigaan yacni saas ay ka dhigaan marka yacni waxa weeye iyaga ayaa markaa daafacaya xikmad baana ku jirta markaa iminka in dowlad loo yeelay oo la soo ururiyey waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay aakhiru zamaanka inay muslimiintu la dagaalami doonaan yahuudda dee hadday shadara madar sidii hore u kala daadsanaan lahaayeen oo waddannada ku dhex qubnaan lahaayeen oo magan cid kale u ahaan lahaayeen see loola dagaalamayaa waxay ku tusinaysaa aakhiru zamaankii wakhtigii qiyaamadu inay soo dhowaatay wakhtiguu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam muslimiintaa la dagaalami doona yuhuudda markaasaa waxa weeye dhagax kasta iyo geed kasta uu ku gabadaa oo marka u dhawaaqayaa marka waxaa muslimkii oo odhanayaa marka geedka qarqadka laga reebo inta kaloo dhammi yaa muslim yacni waraa'i yahuudiyu waxaa markaa igu gabanaya oo dabadayda ku sugaan yuhuudi tacaala faqtulhu kaalayo dil wakhtiguu nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaa ka warramay aynay soo dhowaatay ayay markaa ku tusinaysa kuwa markaa raacay ciise waxaa loo jeedaa kuwa markaa waxa weeye tawxiidkiiyo islaamnimada ku sugan ama kuwa hadda kiristaanka sheeganaya ee markaa u qaba ciise inuu yahay allah ama ibnullah ama saalis salaasa odhanaya hadallada noocaasee kufrigaa ku hadlaaya ee gaalnimada ku sugan iyagu markaysagaa ciise may raacin ciise beri buu ka yahay saas aawadeed kiristaanka in la yidhahdo masiixiyiin hadda la yidhahda waa arrin khalad ah sax maaha almasiix minhum beriy masiix beri buu ka yahay liannahum kafaruu bimasiixa wa bigayrihi min alambiyaa waayo masiix iyo markaa nebiyadii kaleba waa ka kufriyeen oo waa ka gaaloobeen mar hadday leeyihiin ciise waa allah ay leeyihiin ama ciise waa ina ilaahay ay leeyihiin ama ciisa waa saalis salaasa ay leeyihiin oo saddex laysu geeya isku ilaaha ay saha leeyihiin waxay noqonayaan qaar aan raacin ee ka beriya bay noqonayaan marka kuwa aayadda lagu sheegaayo ma soo gelayaan marka kuwa raacay waxay noqonayaan kuwa tawxiidka islaamnimada ku sugan oo kiristaankii hore marka waxaweye iyagu tawxiidka ku sugnaa ayaa laga tilmaamayaa akhiiranna markaysaga muslimiinta ayaa marka waxaweye atbaacu ciisa ah maadaama markaysaga marka asalkii diinka ku sugnaa ay muslimiinta ku sugan yihiin allah waxau yidhi faama aladiina kafaruu faucadibhum cadaaban shadiida fi dunya walaakhira faama aladiina kuwii miya kafaruu gaaloobay waxaa laynoo sheego aayadda hore ugu dambeeyey uma ilaya marjicukum faaxkumu baynakum fima kuntum fiihi takhtalifuun allah baa idinkala xukumi doona tafsiilkii xukunka haddaba laynoo sheegayaa kafaruu gaaloobay fa allah wuxuu ihi waa cadaabayaa cadaaban cadaab baan cadaabaya cadaabkaasoo shadiidan daran ayaan cadaabayaa fi dunya adduunyada gudaheedaan ku cadaabaya bilqatli walsabyi waaljizya waxaan ku cadaabayaa dil la dilo wasabyi iyo qafaalad la qafaasho waljizyati iyo gibir yacni korkooda laga yeelo jizyadana waxaa laga qaadaa Eh, ahlu kitaabka iyo majuuska ayaa laga qaadaa ahlu kitaabka in jizye laga qaadaayo aayadda suuratu tawba ayaa sheegaysa qaatilu ladiina laa yu'minuuna billahi wala bilyawmi alaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allah warasuuluh walaa yadiinuuna diin alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yuctuu ljizyata can yadin wahum saakhiruun marka aayatu tawba ayaa sheegaysaa in ahlu kitaabka jizye laga qaadaayo majuuska in jisye laga qaadanayo xadiiska bukhaarigaa sheegaya min xadiisi cabdiraxmaan ibni cawf oo cumar ibnu khadaab markaysaga yacni markaa jisye kama qaadin majuuska ilaa uga warramay cabdiraxmaan ibni cawf ana nabiya sala allahu aleyh wasalam akhadaha min majuusi hajar in nabigu calayhi salaatu wasalaam ka qaaday majuuskii reer hajar inuu ka qaaday markaasaa cumar ibnu khadaabna majuuska uu jizyada ka qaaday ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan sida madhab alxanaabila mushrikiintana in laga qaadi karo jizyada iyagoo daliishanaayo xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyay min xadiisi burayda laakiin jumhuurka culammadu waxay mareen in ahlulkitaab walmajuus faqad laga qaadayo jizyada jizyaduna waxay tahay waa xoolo marka isaga yani marka gibir ah oo ay bixinayaan yacni gaalada ahlukitaabka iyo majuuska ay bixinayaan oo korkooda laga yeelaayo yacni sida cashuuroo kale ay u bixinayaan walaakhirati aakhiro gudaheedana ilaahay waa cadaabaya cadaab shadiida binnaari naar buu ka cadaabayaa wamaa lahum min naasiriin wamaa lahum uma sugnaanin min naasiriin cid u gargaartaa uma sugnaan waxaa loo jeedaa cadaabka u diido ka mancida naasiriina bimacnaa maaniciina minhu maaniciina min alcadaab cid cadaabka u diiddoo ka mancinaysaa uma sugnaan nasri baa la sheegay waxaase loo jeedaa macna almanici baa loo jeedaa wa ama aladiina kuwii miyaa aamanuu rumeeyey wa camiluu sameeyey alsaalixaati camallada wan wanaagsan sameeyey alacmaal alsaalixaati fa yuwafiihim waa u dhammaystiraya u wafaynaya bilyaai wannuun waxaa la akhriyey yani markaa ya yo nuun waa laba qira'a u ku tilmaamaya fanuwafiihim iyo fa yuwafiihim fayuwafiihim ilaahay waa u oofinayaa qiraa'ada kalena waxay tahay fanuwafiihim waa u oofinaynaa anagu ujuurahum ajaradooda ayaanu u oofinaynaa yacni sawaabkii camalladooda baan u dhammaystiraynaa isagoo mudaacafa oo labanlaaban waa loo wafaynayaa waa loo dhammaystiraya wallaahu allah laa yuxibu aldaalimiin ma jecla daalimiinta ma jecla ay yucaaqibuhum waa ciqaabayaa yucaaqibahum wuxuu ku fasirayaa ficilka manfiga ah iyo nafyiga wada socda ayuu ku fasirayaa isbaatkan ku fasiraya waxa nafyiga ka dambeeya oo keliya ma fasiraayo ee wuxuu ku fasirayaa maca nafyi waxay la macno tahay yucaaqibuhum waa ciqaabaya yacni sifada maxabada in allah loo sugo ayaa nusuusta ku soo aroortay oo allah markaa waa jeclaadaa mu'miniinta waa jecel yahay tawaabiinta waa jecel yahay muxsiniinta waa jecel yahay mutatahiriinta waa jecel yahay kuwa muxsiniinta waa jecel yahay marka jacayl baa allah loo sugayaa yacnii cidda wanaagsan uu jecel yahay jacaylka ilaahay waa jacayl aan la mid ahayn jacaylka makhluuqaadka kayfkiis iyo qaabkiisana aynaan garanayn saa laynoogu sheegay aynu rumaynayno in la yidhaahdo allah wax ma jeclaadee waxaa loo jeedaa yacnii cidda la yidhaahdo waa jecel yahay bimacnaa wuu hawaabinayaa waa u nicmaynayaa cidda la yidhaahdo ma jeclana wuu ciqaabayaa in la yidhaahdaa ee jacaylka la nafyaa waxay noqonaysaa markaa ta'wiil markaa qaladay noqonaysaa aan sax ahayn haddii waxa weeye markaa xubbiga la sugo laasimka xubbiga ka dhalanayana la sugo yacni ta'wiil baatila ma aha laakiin laasimka keliya haddii la sugo oo asalka markaa la nafiyo malzuumu minhuga uu ka laasimay waxay noqonaysaa markaa taawiil baail ay noqonaysa taawiil baatila ayay noqonaysaa marka waxa weeye allah markaa daalimiinta ma jecla waxaa laga fahmayaa cidda dulmiga ka maran ee wanaagsan inuu allah jecel yahay baa laga fahmaya waayo haddaanu ilaahay cidnaba jeclayn takhsiiska daalimiin lagu gaar yeelay faa'iido gaari kuma sugnaateen macnuhu wuxuu u dhacayaa laa yuxibu aldaalimiina lidulmihim maxaanu daalimiinta u jeclayn dulmigooda daraaddii baan u jeclayn marka dulmigu waa cillada iyo sababta keensatay inaan u jeclaan allah haddaba mafhuum mukhaalafaha waxaa ka dhalanayaa inuu ilaahay cidda dulmiga ka maran ee muxsiniinta allah inuu jecel yahay waana soo aroortay iyadoo la isbaatinayo manduuq ay tahay mafhuumka keliya kuma imane marka xubbiga ilaahay waa xubi aan la mid ahayn xubbiga makhluuqaadka marka allah daalimiinta ma jecla laasimka ka dhalanayaana waa inuu ciqaabaayo weeye marka labadaba waa la sugayaa lianna laazima alxaqi xaqun waayo xaq waxaa ka laazimaa isaguna waa xaq waruwiya ana allaha tacaala arsala ilayhim saxaabatan farafacathu fatacallaqat bihi ummuhu fabakat waxaa la soo wariyey ana allaha tacaala inuu allah isagaa korreeye tacaala waa jumla muctarida waxaa loo keenay lilmadxi ammaan baa loo keenay arsala ilayhim saxaabatan daruur buu u soo diray saxaabatan daruur buu ilaahay u soo diray farafacathu daruurtaasaa kor yeeshay oo qaadday fa tacallaqat bihi ummu hooyadii ayaa markaa ciise ku dhegtay fa bakat markaasay oyday fa qaala laha wuxuu ku yidhi ciise hooyadii wuxuu ku yidhi ina alqiyaamata tajmacuna qiyaamada ina kulmin doonta wa kaana dalika leylata alqadri bibayti almuqadas wa kaana daalika arrinkaasina wuxuu ahaa oo dhacay leylata alqadri leylatulqadri ayuu dhacay bibeyti almuqadas beytulmaqdis iyo beytulmuqadasba waa la yidhaahdaa yacni beytkii la tahiray waxaa loo jeedaa masjid alaqsa yacni halkaasay ahayd walahu salaasun wa salaasuuna sana waa ciise la qaaday walxaal lahu ay u sugan tahay ciise salaasun wa salaasuuna sana saddex iyo soddon sano ay u sugan tahay oo saddex iyo soddon jir yahay wa caashat ummuhu bacdahu sitta siniin hooyadina waa noolaatay bacdahu ay bacda rafcihi markii la rafciyey isaga dabadii sitta siniin lix sano ayay sii noolaatay warawa shaykhaani shaykhaanku waxay soo wariyeen bukhaari iyo muslim xadiisa annahu yanzilu qurba saaca xadiiska sheegaaya inuu soo degaayo ciisa bnu maryam marka qiyaamadu soo dhowaato wakhtiga qiyaamadu soo dhowaato ay zamana qurbi asaaca wa yaxkumu bishariicati nabiyina uuna ku xukumi doono shareecada nebigeenna uu ku xukumi doono wayaqtulu yaqtulu dajaala dajaalna inuu dili doono waalkhinziira khinziirka doofaarkana inuu dili doono wa yaksiru asaliiba macatabka gaalada ama karooska markaa kiristaankana inuu jajabin doono asaliib waxa weeye waa karooska ama macatabka kiristaanku ay leeyihiin laanqayrtooda weeye ciise waa burburinaya waayo baatil bay ku dhisantah agtoodana waxay ka tahay sanam la caabudo weeye waa sanam dadka qaar waxay moodayaan saliibku inuu yahay calaamad kiristaanku leeyihiin keliya inay tahay mana ogaa inuu agtooda macbuudka yahay oo la caabudo xadiiskii tirmidiguna waa ka sheegaaya inuu wasan yahay cadi ibnu xaatim wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan u soo galay wa fii cunuqii saliibun min dahab cadi bnu xaatim adtaa'i baa odhanaya iyadoo qoorta wii suran yahay buu yidhi yacni saliib dahab ka samaysan laanqayrtaasoo dahab ka samaysan yaday qoortay i sudantaa nebiga u soo galay buuhi kiristaan buu ahaan jiray aabbihiina kiristaannimadiibu ku dhintay isagu laakiin waa soo islaami doonaa markii dambe waa kii islaamaye saxaabiga noqday markaasaa nebigu igu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa cadiyu itrax canka alwathan sanamkan iska tuur itrax canka alwathan sanamkan iska tuur alxadiisa marka xadiiska tirmidiga ahlucilmiga qaarkood ay quweeyeen tirmidina ka mid yahay culammada quweynaysaa waa caddaynayaa masalada waa sheegaya sababta muxuu wasan u noqday ciise agtooda macbuudka ah isaguna markaa saliibkani waa ramsi buu ciise ka yahay maadaama ciise agtooda macbuud ka yahay waxa ramsiga ka ahina macbuud baa agtooda ka noqonaya waana dariiqadii lagu caabuday yacni sanamada lagu caabuday owadiyo suwaciyo yaquusiyo yacuuqiyo nasri dee sawiradii loo sameeyaa markaa la caabuday markii dambe cibaadada xaqiiqatan waxay uga jeedeen yacni markaa ciddii wanaagsanayd bay uga jeedeen ay islahayaan idin shafeeco qaadaan wa yacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haaulaa'i shufacaa'una cinda allah lakiin ashyadeena ramzi bay u ahayd wa yadacu ljizyata wuxuu dhigayaa jizyada bimacnaa gaalada jizye ka aqbali maayo gibir wax leha ka aqbali maayo ima alislaam wa ima asayf inuu laayo iyo inay islaamaan waxba kama dhexeeyaan gaal uu ku daynayo ciisa bnu maryam inuu gibir ka qaado gaalnimadii ugu daynayaa ma jiro marka waa yadacu ljizya waxaa loo jeedaa jizye ma aqbalayo islaamnimo keliyunbuu ka aqbalayaa ima alislaam wa ima asayif wa fii xadiisi muslimin annahu yamkusu sabca siniin xadiiska muslimna waxaa ku sugnaa inuu arlada ku sugnaanayo toddoba sano wa fii xadiisin can abi daawuud atayarasiy arbaciina sana xadiis kalena waxaa ku sugnaa oo musnadka tayaarasi ku sugnaa musnadka abu daawuud atayaalisi afartan sano ayuu arlada ku sugnaanaya wa yutawafaa dabeed waa la oofsanayaa wuu dhiman doonaa ciisa bnu maryam aakhiru zamaankaasuu dhiman doonaa markuu dajaal dilo dabadeed wa yusallaa calayhi waana lagu tukan doonaayo muslimiintaa ku tukan doontaa fayaxtamilu wuxuu aqbali karaa yani markaa sida lagu jamcinayo labada xadiis ana almuraada majmuucu lubsihi fi lardi qabla alrafci wa bacdahu in waxaa looga jeedaa ay tahay majmuucu lubsihi muddada uu ku sugnaanayo yacni majmuuceedu in laga tilmaamaayo isugeynteeda iyo jumladeedu inay noqonayso qabla arafci wa bacdahu intaan la rafcin iyo inta ka dambaysayba yacni marka uu soo dega dabadeed muddada uu joogi doono iyo muddadii ka horraysay markii samada loo qaaday oo loo rafcinayay marka labadaa la ysu geeyo ayaa waxay isku noqonayaan afartan sano bimacnaa waxaa lagu xambaarayaa buu leeyahy saddex iyo soddon jir isagoo ah in ciise la rafciyey dabeedna samadu ku sugnaaday ilaa aakhiru zamaanka uu soo degaayo haddana arlada toddoba sano ku sugnaanayaa saddex iyo soddon sanoo ka horreeyey rafcigiisa samada loo rafciyey ka horreeyey iyo toddoba sanooo soo degitaankiisa uu soo degaayo ka dambaysa marka laysu geeyo majmuucu wuxuu isku noqonayaa afartan sano marna waxaa la sheegayaa toddobada sano waxaa looga jeedaa markuu uu soo dega dabadeed buu toddoba sano ku sugnaanaya oo bacda marka bacda anusuul intuu arlada ku sugnaanayo keliya markaa la sheegay marna waxaa laga tilmaamayaa majmuuca waxa uu arlada ku sugnaanayo horrayse iyo dambaysaba intii samada markaa inaga dhaaf inta uu arlada ku sugnaanayo horrayse iyo dambaysaba baa afartan isku noqonaysaa saddex iyo soddon sano oo ka horreeyey rafciga iyo toddoba sano oo ka dambaysa soo degitaanka uu soo degaayo jamciga caynkaasa ayuu suyuuti maray waa yahay tafsiilka ashyaada qaarkood uu tilmaamaayo sheikhu raximahullah uu leeyahay waxaa la soo wariyey inay dabayl loo soo diray oo allah dabayl u soo diro dabayshu rafcisay dabeed markaa eh, hooyadii ay qabsatay oo faraqa ku dhegtay dabeedna ay oyday dabeedna hadalka uu ku yidhi xilliga la qaadayaa xilligaa ay ahayd leylatulqadri tafsiilka caynkaasa xadiis yacni saxiixa oo sheegaya uma hayno allahu aclam waxaa laga yaabaa wax kutubihii hore laga soo naqliyey inay tahay ayaa laga yaabaa saas aawadeed tafsiilka caynkaasa ma hayno waxaynu haynaa bes in la rafciyaynu haynaa taasaynu haynaa leylatulqadri bay ahayd goorta la rafiyeyna culamada qaar waxay yidhahdeen leylatulqadrigu wuxuu ka mid yahay khasaa'ista ummaddan oo maadaama cimrigeedu gaaban yahay waxyaalaha lagu cawilay ka mid tahay in waxa weeye awqaad fadli badan la siiyey oo leylatulqadrigu ka mid yahay ummadii hore ee leylatulqadri fadligaa leh yacni markaa uma ogin waxayse bacdi dooneen inay ku tawjiihiyaan xawaashida qaarkood waxay yidhahdeen waxaa laga yaabaa laylatulqadri wasiisa inuu u jiray nooc fadliyana uu lahaa laakiin fadiiladu halkan aynay gaadhsiisnayn taa waxay ku leeyihiin ixtimaalan waxay u baahan tahay iyada lafteedu yani markaa daliil bay u baahan tahay ciisa bnu maryam inuu saddex iyo soddon jir ahaa lafteeda daliil uma hayno culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waa da'diisu waa weynayd marka waxaa ka dhalanaysa saddex iyo soddon jir buu ahaa da' yar isagoo ku sugan ayaa markaa nebi laga yeelay culamada qaarkoodna sidaa way qabaan waana horena waa u soo sheegna waa u tilmaannay inay ahlucilmiga qaarkood saa yidhaahdeen waa yahay marka laakiin bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin waxaa markaa loo waxyooday oo nebi laga yeelay afartan jir markuu gaadhay markaa da' weyn ayuu ku sugnaa marka la rafcinayo o la qaadayo allahu aclam labada xadiis baa yimi xadiiskan sheegayaa inuu markaa soo degayo ciisa bnu maryam markay saacaddu soo dhowaato axaadiis badan baa ku soo aroorto mutawaatiro ah oo saxaabo fara badani soo wariyeen axaadiistaasi waa axaadiis mutawaatira ah, lagama shakinayo inuu dajaal dilayana waa jirta iyaduna waa mutawaatir waa arrin markaa waxaa sugan weeye axaadiistaasina saxiixaynka iyo sunannada iyo masaaniidda waa ku soo arooray saxaabo fara badanna waa soo wariyeen waana mutawaatira ah inuu dajaal dilayana waa sugan tahay iyaduna mutawaatir weeyi waxaa laynoo sheegay khinsiirka ama doofaarka inuu dilaayo doofaarka inuu dilaayo haddaba wuxuu markaa tilmaamay wayaxkum bishariicati nabiyina shareecada nebigeennu ku xukumaya sariix uma soo aroorin marka shareecada nebigeennu ku xukumayaa laakiin wax laga fahmayo ayaa soo arooray oo saxiixaynka ku yimi oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waladii nafsii biyaddi layushikanna an yanzila fiikum ibnu maryama sala allahu alayh wasalam xakaman muqsita fayaksira asaliiba wayaqtula alkhinziira wayadaca aljizyata wayafiidu almaalu xata laa yaqbalahu axad waxaa markaa xadiisku bukhaariiyo muslimba ku yimi nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku sugan tahay waxay u dhowdahay inuu soo dego inaa maryama uu soo dego ciisa bnu maryam xaaluu xaakim yahay wa xukumaaya oo muqsitan cadaalad samaynaaya xakaman muqsita riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay imaaman muqsitan wa xakaman cadla riwaayaadka qaar waxaa ku timi wa xakaman caadila riwaayaadka qaar waxaa ku timi oo aan saxiixa ku sugnayn imaaman mahdiya wa xakaman muqsitan ama wa xakaman cadla isagoo imaam la ah isagoo imaam caddaalad samaynaya ah isagoo xaakim caddaalad samaynaya ah ayuu soo degayaa markuu nawowi sharxaayo wuxuu odhanaya layushikanna layaqrabanna xakaman ay xaakiman bi hadihi shariica wuxuu wax ku xukumayaa shareecada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam buu wax ku xukumaya laa yanzilu nabiyan birisaalati mustaqilatin wa shariicatin naasikha ma soo degaayo ciisa bnu maryam xaaluu nebi risaalad markaa madax bannaan yacni markaa la socda uu yahay ma soo degayo iyo shareeco wax nasakhayso shareecadii nebi maxamed nasakhaysa xaaluu yahay xaaluu marka waxaw ku dheehan dheehanyo la socdo ma soo degaayo bal huwa xaakimun min xukaami haadihi lumma waa xaakim xukaamta ummaddan ka mid a waayo shareecada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lama nasakhaayo ilaa yowmi alqiyaama waa baaqi waana caam waa caamma xagga zamanka caam bay ka tahay markii ay soo degtay laga soo bilaabo ilaa yowmi alqiyaama xagga marka waxa weeye afraadda iyo bilaaddana caan bay ka tahay xagga zamankana caan bay ka tahay min waqti nusuuliha laga soo bilaabo markay caynkaa iyadaa tahay shareeco kaleoo nasakhaysaa ma imanayso markaa nebi ciise markuu yimaado wuxuu imanayaa isagoo xaakim xukaamtii ummaddan ka mid ah isagoo abuu imanayaa saas aawadeed bay axaadiista qaar ku soo aroortay oo saxiixa inuu islaamnimada dadka ugu yeedhaayo laa yaqbalu ila alislaam islaam waxaan hayn inuu ka aqbalay islaamkii dadka ugu yeedhaayo yacni riwaayaadka qaarkood ay sheegayaan islaam ama sayf mooyaane wax kale kama aqbalaayo maadaamay caynkaa tahay oo islaamnida dadka ugu yeedhaayo oo markaysaga yacni ummaddan xukumaayo shareeco shareecadii nebi maxamed khilaafsan marnaba kuma xukumaayo injiishii lagu soo dejiyey kuma xukumaye shareecada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam buu ku xukumaya waayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadkao dhan baa loo soo diray caalamiintao dhan baa loo soo diray kitaabkanna waxaa loo soo dejiyey caalamiintao dhan tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira ciisa bnu maryamna caalamiintu ka mid yahay naaskana waa ka mid qul yaa ayuha annaasu innii rasuulu llahi ilaykum jamiica saas aawoodee ciddi in leeg kuma khilaafi karo shareecada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wax haddaba isweydiin leh wa ljizya shareecada nebi maxamed waxaa ku sugan gaalada ahlu kitaabka iyo majuuska in jizye laga qaado hadday jizyada doortaan haddaanu shareecada nebi maxamed waxba ku khilaafayn siduu jizyada u dhaafayaayo jizyada aanu odhanaya jizye aqbali maayo waxaa la odhanayaa shareecada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a ah gaalada in jizye laga aqbali waayo laakiin wakhtay ku xidhan tahay wakhtigaas waa maxay waa nusuulu ciisa bay ku xidhan tahay xadiiskan baana ku tusinaya inay shareecada nebi maxamed ka mid tahay maadaama nebigu sii sheegay inaanu jizyada ka aqbali doonin waxay noqonaysaa xadiiskan baa markaysagaa tusinaya in gaalada jizye aan laga aqbalin laakiin waxay ku xidhan tahay waa muqayan bighaaya ghaayaday ku xidhan tahay waa maxay waa binuzuuli ciisa ciise bnu maryam inuu soo dego ay ku xidhan tahay doofaarkuu dilayaa ka warran doofaarka in la dilaanama waxay ku gaar tahay wakhtiga ciise maya jamaahiiru ahlilcilmi waxay yidhaahdeen sida imaamu nawowi waghayruhu min ahlilcilmi ay sharaxa xadiiska ku sheegeen doofaarka in la dilaa kuma gaar ahaa wakhtiga ciisa bnu maryam soo dego ee iminkadan lafteeda sunno weeye in doofaarka la dilaa sidaana jamaahiiru ahlilcilmi baa qabaa sida marka waxa weeye nawowi waghayruhuba ay sheegeen oo ay markaa tilmaameen marka doofaarka in la laayo waxay markaa ku sugan tahay shareecada nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam imaamu nawowina wuxuu odhanayaa sharaxa saxiixu muslim iminkada in la dilaa doofaarka waa mustaxabun cinda jumhuuri alculamaa culammada badankoodu siday qabaan waxaa ka muuqata hadalka nawowi inuu tilmaamayo daa'ifo yar oo sida kale martay laakiin jamaahiirtu sidan ay qabaan waayahay labadan xadiis see loo kulminaya arbaciina sana iyo sabca siniin jamciga uu sheikhu maray suyuudi culamo kaloo marayna waa jiraanoo waxaa ka mida ibnu kasiir baa ka mida albidaaya wanihaaya jamcigaa laftiisu maray ibnu xajar alhaytami baa ka mida alfaqiihu shaafici fataawihiisa isaguna jamcigaasu maroo labadaas xadiis saasaa lagu jamcinayaa buu yidhi culamo kalena waa mareen ahlucilmiga qaarkood wejigaa waa radiyeen waxaa ka mida safaariini ayaa ka mida kitaabkiisa lawaamica waa ku radinayaa wejiga noocaasa wakadalika zurqaani isaguna sharxulmawaahibka waxa uu tilmaamayaa inay markaysaga la yaab leedahay suyuudi inuu markaysaga markaa isagoo waxaweeye marka itilaaciisu aad u badnaa yani marka aqoon badanna uu lahaa macquulkaiyo manquulkaba inuu wejigan maraa inay tahay arrin markaysaga la yaab leh ayuu tilmaamay yani marka zurqaani baa la yaabaya kadib wuxuu sheegay akhiiran markii dambe inuu markaa helay mirqaatu sucuudka inuu ka helay yacni suyuudi oo ra'yigan ka noqday inuu helay ayuu markaa tilmaamay culamada qaarkood haddaba waxay mareen waxaa laga tilmaamayaa toddobadan sano waxaa looga jeedaa muddada ciisa bnu maryam uu markaa la joogaayo mahdiga waana markaysaga muddada markaysaga assaalimatu min alakhyaar yacni wax akdaara oo yacni marka waxa weeye markaa ama wax dhooqaynaya ama wax la mida ama cadaawaad waxaasoo dhan inay jirin marka zamankani waa zaman ka mida yani markaa mahdiga markaa la jirkiisa waana sida ibnu callaan yani marka waxa weeye u maray wey ibnu callaan wejigaasu maray culamo kale waxay mareen xadiiska marka muslim lafdigiisiibaaba wax ka soo noqdeen sidii loo markaa soo naqlinayey oo xadiiska muslim lafdiga uu ku sugan yahay fii saxiixi muslim nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fayabcasu allahu ciisa bna maryama kaannahu curwatu bnu mascuud fayatlubuhu fayuhlikuhu suma yamkusu annaasu sabca siniina laysa bayna snayn cadaawa raqamka xadiisku uu ku leeyahay saxiixu muslim waa laba kun laba boqol konton iyo sagaal laba kun laba boqol konton iyo sagaal marka nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam ilaahay ciisa bnu maryam buu soo dirayaa muuqaalahaan wuxuu shabbahaa buu yidhi curwatu bnu mascuud buu shabbahaa buu marka dajaal ayuu raadinayaa doonayaa deedna waa markaa dilayaa dajaal uma yamkusu annaasu sabca siniin faacilka yamkusu waa ayuub ciise maaha uma yamkusu annaasu sabca siniina laysa bayna isnayni cadaawa calaa haada kuma saabsana mugsiga ama sugnaanshaha ciise kuma saabsana taasi waa xadiiska markaa muslim riwaayada imaam axmed ku soo wariyey musnadka waxaa iyadu marka ay sheegaysaa suma yalbasu annaasu bacdahu sabca siniin dadku waxay sugnaanayaan bacdahu ciise dabadii toddoba sano ay eh, sugnaanayaan oo aan laba dhexdood cadaawad u dhaxayn saas aawadeed baa bayhaqi wuxuu yidhi yaxtamilu an yakuuna qowluhu suma yalbasu annaasu bacdahu ay bacda mowtihi falaa yakuunu mukhaalifa yacnii geerida ciise geeriyooday dabadeed bay dadku sugnaanayaan waana u fasilmi karaa bacdahu bacda qatli dajaalna waa u fasilmi karaa laakiin wejiga hore adhara intaa dabadeed dadku waxay sugnaanayaan geerida ciise geeriyooday dabadeed toddoba sana ay sugnaanayaan marka calaa haadaa xadiiskii kale ma khilaafaayo ee tilmaamayay afartan sano inuu arlada joogaayo marka muctamadku wuxuu noqonayaa afartan sano ayuu arlada joogaya ciisa bnu maryam kadib ayuu geeriyoonayaa dhimanayaa calayhi asalaam allah waxau yidhi daalika natluhu calayk daalika madkuurkaa la soo sheegay natluuhu waa akhrinaynaa calayka korkaaga ayaanu ku akhrinaynaa almadkuur dalika kaasoo almadkuuru ka la soo sheegay ah min amri ciisaa oo arrinkii ciise ah natluuhu calayka waa ku akhrinaynaa korkaaga yaa muxammadu nabiga ilaahayow calayhi asalaatu wassalaam min alaayaati xaalu aayadaha ka mid yahaanu kugu akhrinaynaa xaalu min alhaa haada laga xaalaynaya natluuhu haadaa mafcuulu bihiga ah ayaa laga xaalaynaya kaa la akhrinayaa xaaluu yahay min alaayaati aayadaha mid ka mida xaaluu yahay fii natluuhu xaalun min alhaayi fii natluuhu xaal wuxuu ka yahay haada xaalay haadaasi tahay fii natluuhu natluuhu mid ku sugan wa caamiluhu caamilkiisuna maa fii dalika min macna alishaara oo waxa ku sugan maa fii dalika dalika waxa ku sugan oo min macna alishaara macnaha ishaaro ah waxaa jira weji culamada qaarkood ay mareen oo daalika in laga dhigo khabar laga dhigo oo la yidhahdo alamru dalik arrinku kaas weeye natluhu xaalanu akhrinayno oo jumlada la xaaleeyo marka jumlada marka la xaalaynaayo caamilku wuxuu noqonayaa macnaha ishaarada ku sugan laakiin marka natluuhu eh, haada la xaalaynayo keliya caamilku wuxuu noqonayaa ficilka yacni hadda marka laqbada waxaynu maray daalika in laga dhigo mubtade laga dhigo jumladana lagu khabro natluuhu ay noqoto khabarkii yani markaa tasudu masad alkhabar markay saa noqoto caamilulxaalku wuxuu noqonayaa ficilka yani wuxuu noqonayaa saaxibulxaalkuna haaduu noqonaya waadix fi wa caamiluhu caamilkiisu markaa natluuhu marka xaal laga dhigaayo jumlada ayaa caamilku noqonaya macnaha ishaarada waxa ku sugan laakiin marka jumlada lagu khabro natluuhu oo laakiin haada keliya xaal laga dhigaayo ficilka galay ba caamilulxaalkii noqonaya saaxibulxaashii ma waadixinaya ha sax baaraka alla fiik waa baraarujinaya saaxibulxaashiya waa saan oo wuxuu markaa tilmaamayaa waxa weeye hadalkan sahwiba u dhacay waayo caamilulxaalku wuxuu noqonayaa yani markaa saaxibulxaalka waxa ku camalfalay baa caamilulxaalkiina noqonaya caamilkaa labada isu maraya saaxibulxaalka laga xaalaynaayo waxa ku camalfalay ayaa marka xaalkana ku camalfalay marka natluuhu damiirka haada maxaa ku camalfalay ficilkaa ku camalfalay ficilku maadaamuu ku camalfalay natluuhu natluu ficilkaasi maadaamuu ku camalfalay saaxibulxaalka oo haada caamilulxaalkana isagaa ku camalfalaya waxaanu ku akhrinaynaa natluuhu waa akhrinaynaa kaa la soo sheegay calayka korkaagaanu ku akhrinaynaa waxaanu ka akhrinaynaa min alaayaati xaaluu yahay kaa'inan min alaayaati aayaadka mid ka mida xaaluu yahaanu akhrinaynaa xaalu min alhaa'ifi natluuhu wa caamiluhu ma fii dalika min macna alishaara laakiin sahwiga waxaa keensaday weji kalaa jira wejigaa kaloo maxay ah in daalika khabar laga dhigo mubtadana loo qadaro la yidhaahdo alamru arrinku amru baa la qadaraya alamru arrinku hee daalika ka la soo sheegay weeye dabeedna la yidhahdo jumlada natluuha la xaaleeyo jumlada natluuhu haddii markaa la xaaleeyo oo xaal laga dhigo markaasaa la odhanayaa waxa weeye waxay noqonaysaa macnaha markaa ishaaradu noqonaya wa caamiluu maa fii dalika macna alishaara wadikri alxakiim dikri waxay ku cadfantahay aayaadka xaaluu kaa la akrinayaa xaaluu ahaaday min alaayaati aayaadka mid ka mida uu ahaaday kaa'ina min alaayaati wadikri ay wa kaa'ina min adikri iyo xuski mid ka mida xaaluu ahaaday xuskaasoo alxakiimi ay ilmuxkami la sugay xuskana waxaa loo jeedaa qur'aankaa loo jeedaa innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun asmaada qur'aanku leeyahay waxaa ka mid a ah, addikri baa ka mid a ah. ya alqur'aan baa la yidhahda alkitaab baa la yidhahda altanziil baa la yidhahda addikri baa la yidhahda yacni asmaa mutacadida ayuu markaa leeyihi alxakiimi ay la sugay ay baa loo jeedaa ina maala ciisa cinda allah inna mahala ciisa tusaalaha ciise ama sifada ciise sha'nahu alghariiba sha'nigiisa ghariibka ahi oo kal masali ka dhigani cind allaahi allah agtiisa ka masali aadama aadam oo kale sha'nigiisu la mid yahay iyo masalkiisa ka sha'nihi fii khalqi wuxuu kala mid yahay yacni markaa sha'nigii aadam buu la mid yahay fii khalqihi abuurista aadam la abuuray min ghayri abin aabbala antii la abuuray yacnii sida ciise aanu aabba u lahayn baan aadamna aabba lahayn aadam aabbe iyo hooyo toonna ma lahayn laakiin marka shay shay lagu shabahaayo wujuuhda dhammaanteed in lagaga shabbahayaa shardi ma hal weji in lagaga shabbahayaa ku filan aadam aabbiyo hooyo midna ma lahayn marka labada wejiba lagama shabbahaye maxaa laga shabbahayaa wejiga marka laga eego inaanu aabbe lahayn aadam baa lagaga shabbahaya ta hooyada iska dhaaf ya xaysiyadaasaa lagaga shabbahaya wa huwa tashbiihu alghariibi bilarabi waa in shaygii ghariibka ahaa ee la yaabka lahaaye marka aan loo baran lagu shabahayo bil akhrabi mid ka hariibnimo badan yacni mid ka cajiibnimo badan ya tashbiihu alghariibi biakraba minhu liyakuuna aqdaca lilkhasmi si u noqdo mid u goyn badan xujada khasmiga bimacnaa ka yacni markaa khasmiga ah ee masaladan ka doodaya ee kiristaanka ah ee sheeganaya inaanu ciise aabba lahayn waxay daliil iigu tahay inuu markaa ilaah yahay markuu sidaa leeyahay ama inuu ina ilaahay yahay markuu sidaa leeyahay gaalku gaalka kiristaanka ahi xujadii markaa uu sheegan lahaa ee uu deliishanayey bay u goyn badan tahay markaasaa leeyahy taasi hadday daliil tahay dee aadanba aabbe iyo hooyo hooyotoonna ma lahayn ya waxay ah, yidhahdaa nin muslima ah waxaa qabtay oo culammadii muslimiinta ka mid ah gaaladii kiristaanka qabtay markaasaa iyagoo marka asiirnimo u haya ayuu wuxuu ku yidhi war maxaa horta ciise u caabudaan uga ilaah yeelataan waa maxbuus yacni marka ay hayaan markaasay yidhaahdeen dee waa ilaahay oo maxaa caddaynaya inuu ilaahay yahay dee waxay yidhaahdeen aabbe ma lahayn oo aabbe inaanu lahayn hadduu ilaah ku noqonaayo dee aadan baa uga awlaysnaa arrinkaa ku sheegaysaan oo dee isagu aabba iyo hooyo toonna ma lahayn aabbe iyo hooyo toonna ma lahayn haddii intaas ilaah lagu noqonaayo ya marka waa xujo markaysaa markaa yacni qaatica ah oo warkoodii burinaysa liyakuuna aqdaca lilkhasmi wa awqaca fi nafsi si ay u noqoto aqdaca mid markaa u gooyn badan lilkhasmi yacni markaa ka khasmiga ee liddiga ku ah ee la doodaya khasmigu waxa weeye waa ka kaa soo horjeeda marka waxaweye sida kale sheeganaya wa awqaca fi nafsi iyo si ay u noqoto mid ugu dhicitaan badan nafta markaa gudaheeda oo bimacnaa waxa weeye xujadii markaa sida loo fahmayo loo aqbalayaana ay tahay mid nafta ku dhicitaan badan khalaqahu ilaahay waa abuuray ay aadama wuxuu fasirayaa damiirka haada marjiciisuu fasiraya khalaqahu ilaahay waa abuuray ay aadama aadam buu abuuray masalkii bay jumladani fasiraysaa saas aawadee waxba in la xaaleeyo ma ahee waxay noqonaysaa jumlo istinaafiyo tafsiir loo keenay aadam buu ilaahay abuuray ay qaalabahu yacni markaa jasadkiisii muuqaalkiisii ayuu abuuray waa jismigiisaa loo jeedaa qaalab waxaa la yidhaahdaa waa shayga sartiisa iyo muuqaalkiisa ayaa la yidhahdaa min turaabin aadam ilaahay waa abuuray bimacnaa khalaqa aadama bimacnaa qaalaba aadama jasadkii iyo marka waxa weeye markaa jidhkii aadam ayuu ilaahay abuuray min turaabin camuud buu ka abuuray maxaa qaalabka loo keenay waxaa loo keenay dee khalqigii ma dhammaystirno yacni ciid lagama wada abuurinoo ruuxda ciid lagama abuurin marka dee jasadka ciidda laga abuuray ruuxdii markaa dabadi markaa marka dambe ayaa la geliyey uma qaala lahu intaa dabadi ilaahay wuxuu ku yidhi lahu ay markaa liaadama jasadkii aadam wuxuu ku yidhi kun waxaad noqotaa basharan bini aadam noqo aadami noqo basharan aadami noqo fayakuunu ay fakaana waa ahaaday siiqa mudaaric baa lagu keenay laakiin waa mudaaric maadi looga jeedo wax taqaarud la yidhaaha marbaa maadi la cabira iyadoo mudaaric loo jeedo marbaa mudaaric la cabira iyadoo maadi loo jeedo marka waxa weeye dee ma aha wakhti soo uu noqon doonaaye waxaa loo jeedaa wuu noqday oo wuu ahaaday marka halkan wuxuu noqonayaa mudaaric loo jeedo macno maadi ay fakaana waa siduu fakaanaka kugu fasiray wuxuu ku ishaarayaa mudaaricani inuu macno maadi leeyi laakiin xikaayatulxaal ilmaadiya la yidhahda xaalad tagtay baa lagu xikaayoonaya sidii waxadda jooga hmm wa kadalika ciisa saasoo kaluu ciise ahaaday qaala lahu allah wuxuu ku yidhi lahu ay liciisa wuxuu ku yidhi kun yacni markaa haw bashar bashar noqo min hayri abin aabbe la'aantii buu sidaa ku yidhi aabbe la'aantii waxaad noqotaa bashar fakaan ay fa kaana basharan isaguna bashar buu noqday bashar ayuu noqday inamaa amruhu idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun shay kastuu ilaahay abuurayaba kun buu ayuu ku abuuraa bacdibaa waxay yidhahdeen kunba ma yidhaahdee kunta waa doonaa laakiin waxay ku dhisan tahay maxay kalaam nafsi kalaamka ilaahay sawd xaraftoonna ma ahay ku dhisan tahay waana qowl baila ahlu sunna waljamaca waxay qabaan ana allaha yatakalamu bixarfin wa sawt ilaahay xuruuf iyo cod buu ku hadlaa yatakalamu ida shaa wa mataa shaa wa kayfa shaa yacni ilaahay wuxuu doonuu ku hadlaa afku doonuu ku hadlaa mawduucu doonuu ka hadlaa siduu doonuu u hadlaa ya yacni siduu allah u hadlaa lama mid aha sida makhluuqaadku u hadlaan laakiin hadalka ilaahay xuruuf iyo sawd waa leeyahay maaha macno nafsi oo keliya maaha inuu sawd leeyahayna waxaa ku tusinaaya nusuustaa sheegaysa wa yowma yunaadihim fayaquulu maada ajabtum almursaliin maalintuu ilaahay u dhawaaqayo annidaa waa maxay waa cod dheer wa qarabnaahu najiya najaagu waa maxay isaguna waa codka aan dheerayn ina nida sawt rafiicu wa didahu fahuwa najaau kilaahuma sawtaani waatuu alcalaamat ibnu qayim isagoo ka daliishanaaya yidhi yani nidaagu waa sawtka dheer codka dheer baa nidaa la yidhahdaa wa didahu fahuwa najaau kilaahumaa sawtaani yani lidkiisana najaa baa la yidhaahdaa labadu waa laba cod waqarabnaahu najiya iyo wa yowma yunaadiihim waxay daliil u tahay inuu ilaahay marka waxa weeye markaa cod ilaahay ku hadlo laakiin codka ilaahay codka makhluuqaadka lama mid ah sawdku isagoo sariixana waa soo arooray sida xadiiska markaysa waxaan bukhaarigu mucallaqnimo ku soo wariyey laakiin isagoo mawsuula uu ku soo wariyey kitaabkiisa khalqu afcaal cibaad isagoo ixtijaajaya oo xujaysanaya walbukhaariyu laa yaxtaju bidaciif bukhaarina markaysaa ah, daciif ma xujaysto daciif ma xujaysto ya xadiiskaasi wuxuu sheegayaa fayunaadii bisawtin yasmachu man bacuda kamaa yasmachu man qarub in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaame ilahay khalaa'iqda waa u dhawaaqaa ya fayunaadii bisawtin cod buu ilaahay ugu dhawaaqaa yasmacuhu man bacuda kama yasmacuhu man qarub codkaasoo uu maqlayo ka fogi wuxuu u maqlayaa sida ka dhowi u maqlayo ayaa ka fogina u maqlaya isku sibay u maqlayaan ma kala xoog badnaa ma kala hooseeyaan isku sibay u maqlayaan taa waxaa la gaara codka ilaahay baa la gaara ya marka waxaa weeye sawdka ilaahay sawdka makhluuqaadka lama mid aha bukhaarina kitaabka khalqu afcaal cibaad waa sugayaa ilaahay markaysagaa sawd inuu ku hadlo bukhaari waa imaam min aimati sunna ya imaam a'immadii sunnada ka mida weeye saas aawoodee innaba wax bidcaa laguma sheegin ya bukhaari innaba wax bidca ah laguma sheegin wuxuu ku nuuxnuucsanayaa yacni sawdka ilaahay inaanu sawdka makhluuqaadka la mid ahay imaamulbukhaari baa odhanaya markaasaa markaysaga dad dambe markaysaga waray la yimaadeen oo yidhaahdeen markaysaga ilaahay xuruf iyo sawdtoodna kuma hadlo dadka qaarkood markaysa markaa ay cuskanayaan oo ay moodayaan markaysaga inay tahay ictiqaadu ahli sunnati waljamaca mana ah mana ah allah waxa uu yidhi alxaqu min rabbika falaa takun min almumtariin alxaqu xaqu min rabbika xagga rabbiga ayuu ka ahaaday ama amru ciisaa arrinka ciise alxaqu xaq weeye xaalu xaqaasi min rabbika xagga rabbigaa ka ahaaday khabaru mubtada'in maxduuf mubtade la xadfay khabarkii weeyi ay amru ciisa marka amru ciisa baa la qadaraya oo mubtadiye waxa ah amruba ah alxaquna waa lagu khabraya alxaqu marka lagu khabro min rabbika maxaa yani markaa xaggee la marinaya iyadana eh, laqbada waxaa la marinaya laba weji in la yidhahdo waa khabar labaad oo culammada qabta inay akhbaartu tacadudi karto waxay leeyihiin khabar labaad ha loo laqbeeyo wa akhbaruu biisnayna aw biaksara can waaxidin kahum saraatun shucara siduu markaa imaam ibnu maalik odhanaayo wa akhbaruu biisnayn aw biaksara waa ku khabraan yacni markaa carabtu ama culammadu yacni laba khabar aw biaksara ama laba khabar wax ka badan ya ka hum saraatun shucara calaa haada marka lagu socdo wuxuu noqonayaa amru ciisa arrinka ciise alxaqu xaq weeye min rabbika xagga rabbigaa mid ka ahaaday weeye wa khabarun bacda alkhabari weji labaad alxaqu damiirka ku qarsoone mustakiniga ah ee huwa ah ee uu godanayo in laga xaaleeyo amru ciisa arrinka ciise alxaqu xaq weeyi alxaqu huwa wuxuu kaasi xaq yahay min rabbika xaaluu xagga rabbigaa ka ahaaday oo ka yimi falaa takun min almumtariin falaa takun ha noqonin min almumtariina kuwa shakisan mid ka ha noqon ashaakiina fiih kuwa ka shakisan ha ka mid noqon nebigu calayhi salaatu wasalaam marnaba ma shakinayn haddaba maxaa loo yidhi falaa takun min almumtariin waxaa loo yidhi khitaabka isagaa lala khitaabay walmuraadu hayruh walmuraadu ummatuh isaga ha lala khitaabo ha lagu halqabsadee laakiin ummaddiisaa loo jeedaa oo innaga laynala hadlayaa inaynaan kuwa shakisan ka mid noqon weji labaad culamada qaar waxay ahaan qul baa waxaa laga tilmaamayaa faqul lahum waxaad ku tidhaahdaa yani shaksi walba ya falaa takun min almumtariin allah waxa uu yidhi faman xaajaka fiihi min bacdi maa jaa'aka min alcilmi faqul tacaalow faman xaajaka ku kastoo kula dooda fiihi yacni arrinka ciise kaala dooda min bacdi maa jaaaka min alcilmi min bacdi maa jaa'aka kii ku yimid dabadii kula dooda oo min alcilmi cilmiga ka mida ama min alcilmi xaalu cilmiga ahaaday minta bayaaniya aw tabciidiya waxaaba odhanaya adharku waaba tabciidkee wejiga kalena waa jira waa sheegaya labadaba faqul waxaad tidhahdaa tacaalow kaalaya nadcu abnaa'ana wa haddaad timaadaan waanu u yeedhi abnaa'anaa inamadayadaan u yeedhi wa abnaa'akum iyo inamadiinna ayaynu u yeedhi wa nisaa'anaa dumarka dumarkayagaanu u yeedhi wa nisaa'akum iyo dumarkiinaynu u yeedhi waynu wada yeedhaynaa baa looga jeedaa wa anfusanaa nafaheennaynu u yeedhaynaa wa anfusakum iyo nafihiinaynu u yeedhaynaa yacni waa soo wada xaadiraynaa waa soo kulminaynaa summa nabtahil dabeedna waxa weeye waa awaartamaynaa waa isnacdalaynaa yacni qofka markaa kaadibkee been sheegayaynu nacdalaynaa awaadhaynaa fanajcal lacnata allaahi cala alkaadibiin fanajcal waxaanu ka yeeli lacnat allaahi lacnada ilaahay cala alkaadibiina kuwa beenawaasyada ee arrinkaa ka been sheegaya ayaannu lacnadda ilaahay korkooda ka yeelaynaa bimacnaa ku habaaraynaa in lacnadda ilaahay ku dhacdo ina haada lahuwa alqasasu alxaq ina haada madkuurkaa la soo sheegay lahuwa alqasasu waa qisooyinkii alxaqu xaqa ahaa wamaa min ilaahin ila allah wamaa min ilaahin mid la caabudaa ma ahaan ay xaqun xaq ma ahaan ama lanaa annaga nooma sugnaan ila allaahu allah mooyaane wa ina allaha allah lahuwa alcasiizu waa ka qaalibkaan laga qaalib noqon alxakiimu waa ka xikmadda badan ee shay weliba halkuu ku yahay dhigaya fain tawallow haddii ay jeestaan fa ina allaha allah caliimun bilmufsidiin waa u cilmi badan yahay kuwa wax kharribaaya wax fasahaadinaya waxaa loo jeedaa allah baa ciqaabaaya qul waxaad tidhaahda yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow tacaalow kaalaya ilaa kelimatin kelmad intii ka ahaatay u kaalaya kelmaddaasoo sawaa'in ay mustawin siman arrinkeedu inoo siman yahay baynanaa dhexdayada wa baynakum iyo dhexdiinna anlaa nacbuda ila allah ay hiya kelmadu anlaa nacbuda waa inaannan caabudin ila allaaha allah mooye cid kale waa inaynaan caabudin walaa nushrika bihi shaya walaa nushrika bihi aynaan wadaajin bihi ay billaahi ilaahay shay-an shay ashyaada ka mida aynaan la wadaajin oo cibaadadii ilaahay iyo wuxuu allah la gaarka ahaa aynaan la siin oo la wadaajin shuraaka aynaan gelin cibaadadii ilaahay walaa yatakhida aynay ka yeelan bacdunaa barkayo bacdan barka kale arbaaban rabbiya ayna ka dhigan min duuni illaahi allah soo kadib fa in tawallow haddii ay jeestaan faquuluu waxaad tidhaahdaan ishhaduu markhaati noqda biannaa muslimuun inaan annagu muslimiin nahay sidaa ka markhaati noqda oo allaha keligii caabudayno waxidayno sidaa ogaadoo ka markhaati ahaada halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk